waqaa'id lqur lmuxajaliin wacalaa aalihi waasxaabihi alkiraam waman tamasaka bisunnatihi wasaara calaa nahjihi ilaa yowm ddiin allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wazidna cilman walxamdu lilaahi cala kulli xaal allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaah min alaqwaali walaaraa'i walafcaali walacmaal waxaa dariskeennana caawa aynu ka bilaabaynaa bilowga suuratulbaqara macnaa qaybaheeda hore waa aayadda lix iyo labaad maqrada labaad walaa zilnaa fii rixaabi alqur'aan qur-aanka iyo tafsiirkiisii baynu ku dhex jirnaa inna allaha ilaahay laa yastaxyii kama xishoodo an yadriba inuu yeelo maalan maa tusaale kasta bacuudatan inuu kaneeco tusaale ka dhigo kama xishoodo famaa fawqahaa iyo wixii ka sii weyn mid walba tusaale wuu ka dhigi karaa wixii uu doonayo fa ama aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey dadku isku mid maaho ma sinee wuu kala baxayee faama aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey fa yaclamuuna waxay garanayaan annahu tusaalahaa ilaahay uu sameeyey tusaalahaa qur-aanka dhexdiisa uu ku sameeyey alxaqu min rabbihim xaq ilaahooda xaggiisa ka yimid ilaahay baa xaqa xaqna keene eh xaq inuu yahay bay garanayaan waanay ku qancayaan muranna ka keeni maayaan wa ama aladiina kafaruu kuwii iyagu gaaloobay fa yaquuluuna waxay leeyihin oo ay odhanayaan markuu ilaahay tusaale qur-aanka dhexdiisa yeelo maada araada allaahu ilaahay muxuu uga jeedaa bi haadaa kan isaga ah maalan tusaale bal wuxuu ilaahay kan tusaale uga jeedu waxaan kan yar tusaale uga soo qaatay waa maxay sidaasay odhanayaan oo ilaahay bay ka soo horjeesanayaan allah ka jawaabay yudillu bihi kaiiran in badanoo dadka ah ilahay wuu ku luminayaa oo tusaalahaa waxay ka qaadayaan aafo iyo fallaaganimo way ibtiloobayaan wayahdii bihi kaiiran in badanoo dadka ahina tusaalahaa sababtiisay ku hanuunayaan wuxuu u kordhinayaa qaanacad iyo iimaan wamaa yudillu bihi ilaahay kuma luminayo kuma ambinayo tusaalaha ah ila alfaasiqiin kuwa ilaahay ka fallaagoobee fogaaday ayaa ku hallaabaya aladiina kuwaasoo yanquduuna burinayoo jebinaya cahda allaah ilaahay ballantiisii ballantii ilaahay uu la galay min bacdi miithaaqi intii la adkeeyey ballantaa intii la adkeeyay wakhti hore kutubtana lagu adkeeyey ayay ballantii ka baxayaan wayaqtacuuna waxa ay goynayaan faasiqiintaa tusaalaha diidayaa maa amara allaahu wixii ilaahay uu faray bihi isaga an yuusala in la xidhiidhiyo wixii ilaahay uu faray in la xidhiidhiyo oo aan la goynin kaana way goynayaan wa yufsiduuna fil ard dhulkana way kharibayaan waa dad dhulbi'isa ulaa'ika kuwa muuqaalka alihi dhaqankooduna kaa yahay humul khaasiruun iyaga ah kuwa guuldaraystay intaas waa tarkiibkii hore oo dadka dee qofba meel bay ugu joogtaa qofna sharaxuu xiisaynayaa qofna lafdigan iyo isasaarkiisaaba ku adagba bal markaa in tarkiibka aynu horraysiinno wixii sharaxana marka dambe qofku iska eegto ayaynu isku day insha allah waaye markii qur'aanka aanka kariimkaa ilaahay uu dadka had iyo jeer wax tusaalaynayo ama wax u sheegayo ee uu wax ka dhaadhicinayo waxa uga dhaadhiciyaa cid kasta oo wax tilmaanta si aanay uga dhaadhicinayn liannahu khalaqa alcuquula waalquluuba waalbashar dee isaga abuuray caqligan uu la hadlayo garaadka isaga abuuray marka sida ugu quruxda badan ee ugu qiimo badan uu wax ku fahmi karaya isagaa garanaya marka siyaabaha uu qur-aanku u waaniyo dadka ayay ka midtuu wax ugu sheego inuu tusaalayaal badan qur-aanka dhexdiisa tusaalahana waataynu xalayta soo xusayne wuxuu ka dhigaa shaygii macquulka ahaa ee laguu sheegayay ayuu shay maxsuusa la arki karaya ka dhigaa shayga marka lagaaga waramo iyo marka lagu siiyo muuqaalkiisa way kala duwantah sidaa daraaddeed baa berigii hore idaacaduhu jirayeen oo dhegta laga dhagaysanayay fideogana la soo saaro maxaa laga dhigay isagana maqal iyo muuqaal buu noqday oo maqalkiibaa muuqaal lagu daray sababtu waxay tahay saamaynta uu ku leeyay baa la ogaaday maskaxda muuqaalku si aanu maqalku ugu lahayn marka tusaalahani wixii dadka loo sheegayay buu uga dhigayaa maqal iyo muuqaal marka qur-aanka dhexdiisa ilaahay subxaanahu wa watacaala markuu dadka wuxu sheegayo tusaalayaal badan buu keenaa tusaalayaashaa mar wuxuu qur-aanku ka warramay duqsiga oo kale ayuu tusaale u soo qaatay mar kaneecada mar bahasha kalaydhaa cankabuudka oo ah maxay caarada caaradii iyo duqsigii iyo qur-aankii bay ku sheegayeenoo tusaalayaal baa ilaha u soo qaatay dabeedna waxay isku dayeen munaafiqiinta yuhuudda iyo mushrikiinta iyo war hadduu qur-aanka ilaahay waxaa yaryarka ah ee iska xasharaadkee liitee dadku ka khashaafo muxuu talow qur-aanka loogu sheegay maxamed qur-aankani uu sheegaya hadduu qur-aan ilaahay laytahum guuldarradoodee miyaanay garanin sirta ku jirta maroodiga iyo nibiriga u weyn inay kan yarna ku jirto halkay ka midaysan xayawaanada ugu xooga badan ee aan loo dhowaanine laga haybadaysto iyo kan yar ay leeyihiin waa laga khashaafayaa dee isku nafunbaa ku jirta ruux ruuxdii cajiibka ahaydee kan weyn ku jirtay ayuumbaa kanna ku jirta siduu kani u abuuran yahay buu kanna u abuuran yahay wuxuu kani karayaa baanu karaynin waaya oo dee xayawaanadaa u waaweyn ayaaba kaneecadaa yare iminka ay halkan xaqirayaan kow kaga siisa kuwii weynaa ayaa intay aarkaba kaneecadu marbay dishaa soomaahe gabayga bahalkii aarkee raggu uu ka cararayay kanaacadaasaa u tegaysoo kaw kaga siinaysa sirtii cajiibkaayada ruuxdii baa ku jira marka tusaalahaasay isku dayeen inay duraan ilaahayna isagaa deedifeeye jawaabtana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka xilqaaday aayaddiina waxay ahayd watilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tusaalayaasha qur-aanka dhexdiisaan laakiin dadka aqoon ayaa fahmayabaa ilahay uhi subxaana dee ka jaahilka ah liitaana waa kaa ka soo horjeedsanaya wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaas lacallahum yatafakaruun si ay u fikiraan ay u fahmaan in allaha laa yastaxii ilaahay kama xishoodo xishoodka qofka marka uu xishoonayo had iyo jeer waa qabandhacyo iyo si noqosho ku timaada mar waxuu ka khajilo marka uu dareemo laakiin ilaahay xishoodkiisu kaa wuu ka duwan yahayoo sifooyinka had iyo jeer qur-aanka dhexdiisa inoogu imanaya dee ilaahay waa loo sugayaa oo lagana anfiyi maayo laguna shabihi maayo sifooyinkiiyo tilmaamaha makhluuqa marka wuxuuna la odhanayaa waa xishooduu leeyahay oo aynaan ka anfiyayn kol hadduu dee isagu isu sugay isagiibaa isu sugay marka haddii aad deedifayso oo qiyaamaha uu ku weydiiyu idhaahdo anaa qur-aankayga ku sheegay aad maxaad ku diiday ilaa anaaba sheegaya waxaad ku jawaabta ma leh lidaalik baa culimmada muxaqiqiintaa ah, salafkiiyo culamaaulcaqiida waxa ay ku tegayaan sifooyinkaa in sidooda lagu daayooo aanaad isba hawlina saa ku rumayso marka xishood isaga u gaara weeye ilaahay kama xishoodo an yadriba maalan ma tusaale kasta inuu yeelo taas waxay tusinaysaa marka sidaa la isu raaciyo taqliil bay sii faa'idaynaysaa iyo tacmiim ama tacmiim tusaale kasta tusaalaha ka weyn buu ka dhigaya ka yar buu ka dhigaya ka dhaxuu ka dhigaya mararka qaarkoodna culimmadu waxay ku tilmaamaan xagga luqada ka warramaa maadu inay noqon karto siyaada maalan iyo bacuudatan badel iyo mubadalo minhu ay isu yihiin maalan tusaaluu ilaahay ka dhigaa bacuudatan kaneecuu tusaale ka dhigaya iyo wixii ka sii weyn famaa fowqaha culimmada qaarkood baa waxay leeyihin dee maadaam laga warramayay eh, nimankan in loo sheego inuu ilaahay tusaale ka dhigi kara xayawaanada u yar famaa fawqahaa famaa duunahaabaa lagu fasiraya marka hadiyo jeer luqada loo dhambogalayna eraygaas fowq xagga korena wuu noqdaa xagga hoosena wuu noqdaa sida adiyo jeer erayo noocaas oo imika waraa oo kale xagga horena way noqotaa xagga dambena way noqotaa wa kaana waraahum malikun dee yaqudu kula safiinatin hasban xaggooda hore ayaa lagu fasiray iyadoo inta badan lagu yaqaano erayga maxay xagga dambe qoladeenna sarifku waxay idhaahdaan iyagoo maalan ka xishoonaya hebel wuu khasaaray maanta toban kunbu hoos u macaashay bay idhaah miyaad maqashay taa ila <laughs> wixii waaqica waa in la sheegee qofkaa ilaa loo sharxa ma fahmayo toban kunbu hoos u macaashay wuu degay toban kunbu khasaaray weeye marka famaa fawqahaa wixii ka sii yarbaaba lagu macneeyay kanaacaya wixii ka siiyeen wixii ka sii weyna waa la odhan karaa waa sidaa dadku diinta ilaahay marka la sheego way kala baxaan qofka iimaanka lihina wuu qancaayo wuu istaagaayo wuu isdhiibaa oo iimaan buu ka kororsadaa oo waa kuwan soo horeeya kuwa kalena faraafiiqfiiqiya waxay bilaabaan in shaydaanka xaggiisa ay milicsadaan fa ama aladiina aamanuu fayaclamuuna annahu alxaqu min rabbi annahu tusaalahaas waxay muminiintu garanayaan tusaalahan inuu ilaahay xaggiisa ka yimi wixii ilaahay ka yimaadana waxay leeyihin samicnaa wa aacnaa qufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir ilaahayow ku aqbalay oo kaa maqalay oo isu kaa dhiibnay ayay leeyihin waa kuwaa marka sidaasay tahayoo shay kasta oo waxyiga ku soo aroora uu yahay qur iyo haddii uu yahay xadiidba qofka muslimkii kii ka murma maaha iyo aragtiyaha laga murmaa iyo waxay ila tahay yaa waxa basharka ka yimaada laakiin shaygu hadduu yahay shay waxyiah qiyaasna lama gelin karo aqwaal kalena lama barbardhigi karo waxa ila tahayna lama akeeni karo fa annahu lxaqu min rabbi saasayt wa ama aladiina kafaruu fayaquuluuna maada araada allaahu bihada maalan gaalkuna wuxuu leeyay muxuu kan ilahay tusaale uga soo qaata maxaa tusaale kan loogu dhex sheegay muxuu qur sidan u yidhi wax maala marka hadalkoodiioo ilaahay uu ka warramayaa halkaa ku jooga miimka yara saaran wuxuu tusinayaa waqafkaasi inuu waajib yahay wujuubu lwaqf bacda haadihi alkalima ayuu miimkaasi tilmaamaya markaad akhriyaysa fayaquuluuna maada araada allahu bihada maala in la isku taago wey intan dambena waa faalladuu ilaahay ka bixinaya yudilu bihi kaiiran wayahdi bihi kaiiran in badanna dadka way ku ambadaan in badanina way ku hanuunaan dadku saasunba u kala baxaya wixii la sheegaba dee waa labadaa qolo un wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin faasiqiinta ayuunbaa ilaahay uu tusaalahaa ku luminayaaoo luminta waxaa ilaahay uu isagu isugu tiirinayaa waa wuxuu u qadaray kuwan oo qadar hore u dhacay weeyo qorshihii iyo qoraalkii hore ayuunbay iyaguna dooranayaanoo ay ku soconayaan alfaasiq waxaynu ugu fasirnay waxaan inuu eraygeenu qaadanayba waa fallaago waxaasi waa fallaago waa waxaan daaco lahayn oo aan lagu talageli karayn oo fogaaday waa faagtay waxaas wixii markaa dadka ka tala qaata ama ilaahay ka tala qaata waa mutiic kii kale ee aan taa lahaynna faasiq baa la ydhaha xadiidkii caaisha ee saxiixaynka ku sugnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi hamsu fawaasiqa yuqtalna fi lxilli waalxaram wardadiyow shan xayawaanka ka mid a oo ah. macnaha faasiq buu nab erigaasu ku cabiray xaramkana waa lagu dili karaa xaramka meesha ka baxsane xilligaana waa lagu dili karaa meeshii laga helaba qofku isagoo muxrimuu dilayaa xaramkii layidhi waxba yaan lagu dhex dilin baa lagu dilayaa maxaa lagu dilayaa waa inay faasiq noqdeen oonay tarbiyad qaadanayn oo khadiyaan laga joogsan oo dararkooda iyo dhibaatadoodu badan yahay ilaan bani aadamka faasiqa ah ee xayawaankaa faasiqa ah ayuu muuqaalkiisa leeyahay marka waxa weeye baashii la odhan jireen waa tukihii iyo iyo dhuuriyadii hangarallihii ama dabaqaloocii jiirkii aygii dadcunka ahaa laga helaba waa la dilaya macnaa xadiidku waxa uu tilmaamayaa bay leen culimmadu xayawaanka kii dhibaato yeesha in ama xasharaad ama bahal in la iska khaarajin doono waaya <clears throat> haddaba tilmaan baa ilaahay uu ka bixiyay faasiqiinta ilaahay waxyigiisa ka soo horjeedsada aladiina yanquduuna cahdallaahi min bacdi miihaaq ballantii ilaahay bay jebinayaan intii la adkeeyey miihaaq cahdigu waa ballanti dhaarta waxa weeye ballanta la galo miihaaquna waa dhaarta lagu sii adkeeya waa cahdi dhaara lagu adkeeyey oo ilaahay la galeen dee kaa wakhti horena way la galeen wakhti dambena ilaahay way la galeen oo khalqigu iyagoo yaryarbaa ilaahay uu balanka ka qaaday iyagoo caalamu dar caalamka la ydhaahdo ku jira wa ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa sidan eryalka bahalkan la ydhaahdaa u kala baxo saasoo kaleu ilaahay uu u soo kala guray wixii isdhali doonayay ee soo socday ee bani aadamka ahaa adduunyada markii la bilaabay ilaa inta ay meesha ka baxaysa adduunyadu la rogayo wixii o dhan buu ilaahay soo tubay maxaad ula yaabaysaa dee aakhiraba wuu soo wada tubi doonaa iyagoo isdabahaye oo farabadane awoodda ilaahay le waxba ma horjoogsadaan su-aal buu weydiiye wuxuuhi sow rabbigiin mayhi kolkaasay idhaahdeen haa rabbiga yaa tahay ballantii nooca ahaabuu ka baxay mid kastooo ilaahay ka gacan taagtay oo imika diiday ballanta wakhtigaa u galay markuu kutubta soo dejiyeyna qolo walba rasuulkaasi eh, kitaabka loo dhiibay kitaabka dhexdiisa ballan baa lagaga qaaday rasuulkaasina ballan buu ka qaaday taana way ka baxeen ballamaha la sheegaya waa kuwa wayaqdacuuna maa amara allaahu bihi an yuusal faasiqa astaamihiisii weey faasiqu ballanuu ilaahay la galayna ma oofiyo ballanuu ummadda la galayna ma oofiyo haddaad aragto ballan la'aani waa astaanta faasiqa waa kuu nebigu nifaaqa calaamadihiisa ku xusaya calayhi salaatu wasalaam ballantuu makhluuqa la galay hadduu qofku ka baxo waatuu ilaahay la galo uu ka baxay ila isagaa fara la xidhiidiye waxa ay goynayaan wixii ilaahay uu fara la xidhiidhiyo oo dee ballantan inaan la kala jarin la xidhiidhiya waa ka mid qaraabada laftigeedaa lagu fasiray bulshada isku xidhkoodu maqaasida diinta ayuu ka midi dadka muslimiinta ah in xidhiidhkooda la ilaaliyo iyo walaaltinimadooda iyo iskuduubnaantooda iyo wadajirkooda qaybdhanoo diintaada ka waramaysa qur-aan iyo xadiidba marka kaasoo la faray in la xidhiidhiyana way jarayaan dhulkana way fasahaadinayaan eg waa afcaal nataa'ija ah oo kala dhalanaysa kan markay sameeyeen kan kalaa kasii dhashay kan markay sameeyeen kan kalaa kasii dhashay markay faasiqiin noqdeen balantii jabiyeen baa ka dhashay markay ballantii jabiyeen waxaa ka dhashay wixii ilaahay u amray la xidhiidhiyo ay gooyeen markay taa sameeyeenna waxaa ka dhashay macsiyadaa kolkay sameeyeenna in dhulkii fasahaaday baa ka dhashay alcaasi yufsidu alcibaada waalbilaad dal iyo dadba waxay ku fasahaadaan diinla-aanta dadku hadday moodayaan dhaqaala xumada iyo waxa inay ku fasahaadaan wax waliba wuxuu ku fasahadaa diinla-aanta lilmacaasi aaaar fii xayaati alfardi waalmujtamaci waalxayawaan macsiyadu had iyo jeer raadbay ku leedahay qofka noloshiisa iyo bulshada nolosheeda iyo dalka noloshiisa iyo xayawaanka noloshiisa waxba laga yaabaa xayawaankaas inuu caasiga nacdalayo lidalik buu rasuulku sala allahu caleyhi wasallam markuu jinaasadii arkay wuxuu lahaa ama waa laga raaxaystay ama isagaa ka raaxaystay qofka dalkiiyo cid walba danu ahee wanaagsana ee isaga ayaa ka raaxaysanaya tan hawsheeda caasigana waa laga raaxaysanayaa wa yufsiduuna fi lard ulaaika hum lkhaasiruun kuwaas way guuldarraysteen baa ilahay dadku hadday doonayaan guuldarrada in loo tilmaamo waa qofka ilaahay diiday bay guuldarra xaasil u tahy waaya sidaa weeye oo halkaa waxaa kaaga muuqdo naska ilaahay uu ku bayaamiyey addoommuhu wixii ilaahay xaggiisa ka yimaada inay aqbalaan taasina waynu ku arki doonnaa qisadan nebi aadam calayhi salaam arrimaha u soo horeeyaa ilaahay uu ku tilmaami doona inay kayfa takfuruuna billaah sidee ilaahay uga gaaloobaysaan dad yahow waa su-aal ilaahay uu soo dhigay wa kuntum idinka oo ahaa amwaatan kuwa geeriyaysan oon jirinba fa axyaakum wuu idin nooleeyey umma yumiitukum wuu idin dili doonaa adduunyadanu idinka kaxayn umma yuxyiikum wuu idinsoo noolayn doonaa qiyaamaha marka la soo baxayo umma ilayhi turjacuun isagaa xaggiisa la idiin soo celin doonaayoo ay idin hor iman doontaan si uu idin xisaabiyo huwa aladii waa ilaahii alleh khalaqa lakum idin abuuray idinka maa fil ard dhulka wax alla waxa ku sugan jamiican siduu u dhown yahay idinkuu idinku talagalay uma stawaa ila asamaa samadii buu ilaahay u qastiyey samadii ayuu doonay abuurkeedii fa sawaahunna wuxuu ka yeelay sabca samaawaat toddoba stawaa ila asamaa'i fa sawaahunna sabca samaawaat toddoba samuu ka sameeyey wa huwa bikulli shayin caliim wax walba wuu ogsoon yahay waxuu tijaabo ku keenayaa ma jiree wax walba ogaanshihiisu waa u dhammaystiran yahay waxaa halkan rabbi uu maaragtay la hadlayaa bani aadamkii oo wuxuu ku qancinayaa xaqiisa inaanay ku safaadin bani aadamku waxay u abuuran yihiin liyuxiqu lxuquuq xuquuqda lagu leeyahay si ay u xaqiijiyaan waxaynu u noollahay uma noolin inaynu iska raaxaysannoynu wax iska cunnoynu iska hurudnoynu iska dhaqanno laakiin waxaynu ifkan ugu abuurannahay cid waliba xaqay nagu leeday inaynu xaqeeda siino oo ugu horeeya awalulxuquuq xuquuqda ka ugu qaalisan ee ugu weyn waa xaqullah atadri maa xaqullahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya marka Ehm, kuwii xaqaa ilaahay ka soo horjeedsaday dee ma xaq kaloo har u jeedaya wax kale laga sugi maayo waa iimaan laawaha alle markaasaa dabeedna wuxuu usoo dhigay habkaa la yaab kale ee tacajub kale ilaahay tacajubkiisuna waa mid u gaara oo aan la mid ahayn saynu inagu waxula yaabno sidee uga gaaloobaysaan ilaahaybaa rabbi uu leeyahy sidee uga gaaloobaysaan rasuulku sal allahu caleyh waslem xadiid alquds ilaahay wuxuu kaga wariyay inuu ilaahay yidhi dhib cid lagu sameeyo ilahay isagaa ugu sabir badan haddii cid uun dhib lagu sameeye ay ku sabrayso ka ugu sabir badani waa ilaahay kuwuu abuuray ee warsaaqayo ee u caafimaadiyey caqligii awoodda siiyey yarsuquhum wa yucaafiihim wa yushrikuuna macah wayajcaluuna lahu landaad isagoo abuuray oo arsaaqaya oo caafimaadinaya ayay intaaba intay ka soo dulboodeen ayay ilaahay wax kale la caabudayeen waxay la caabudayeenna saddexdaa midnaba uma yeelin ma abuurin ma dilayo ma arsaaqayo wuxuu hayaaba ma jiraba marka haddii dhib uun cidi ay ku sabrayso ilaahay baa ugu sabir badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ah waaya saasay see ilaahay uga gaaloobaysa isagoo marxaladahan idin mariya gacantaabuu idinku hayaa antum musayaruun waxaad kuwo dee ilaahay gacantiisa ku jira subxaana marka wuu idin waxa ahaydeen kuwo geeri ku jiro markaasuu idin nooleeyey koow haddana wuu idin dilaya haddana wuu idin noolaynaya hortiisuu idin keenaya bal hadda intaasoo dhan buu idin marinaya waa dabaqan can dabaq marxalado kala duwan bay maraya marka waxay ahayd ilaahay intaasoo awooda a leh inuu qofku ka tala qaato oo uu ka dambeeyo oo uu xusuusnaado oo uu ku tiirsado oo ilaaha xaqa u aamino ayahay waa qancin qofkii la qancinayo ilaahay wuxuu barayaa dooda iyo xiwaarka ayuu dadka barayaa macnaha ma'aakhidda ugu waaweyn meelaha laga qabsanaya dadkana ugu waaweyn ay ku fashilan yihiin bal ka shaydaan caabuday iyo ka dhagax caabuday iyo ka jin caabuday intan midna miyay u leeyihin wax ilaahyaasha aan intanoo awooda a midnaba lahayn maxaa ilaah loogu tilmaamaya marka wa kuntum amwaatan fa axyaakum geeri baa ku jirteenoo kolkaasuu idin nooleeyay geeridaasi waatee dee asalkeennu ma nolol buu mise geeri maxaad odhan lahay dee hore miyaynu jirnay macnaa waxaa loo jeedaa waa kuntum amwaatan kuwa macduumiinaba ahaydeenoon jirinba dee waxaan jirin waa wax dhintay markaasuu dabeedna ilaahayna abuura uu ina nooleeyay markeen waxla'aan baynu ka nimi amwaat baad mayid baad waxaan jirin baabaad ahaydba ilaahay umbaa jiray subxaana wa tacaala huwa alwalu walaakhiru walaahiru walbaatin intaba isaga ahaa markaasuu dabeedna geeriba ahaydana wuu idin nooleeyey markaasuu idinku nooleeyey weliba dee meel cajaa'ib oo caalamkii alarxaam riximkii hooyada haddana wuu idin dilaya marka dhammaysataan wakhtigiinni haddana wuu idinsoo noolaynayaa wakhtigiinni kolkaa dhammaysataan oo dee caalamka barsakh lasoo dhaaf haddana isaga idin hor imanaysa marxaad saasay isdaba socdaa marka dee qof waliba wakhti buu leeyahy ummad waliba wakhtibay leedahay halkan ay ku qaadanayso qolana taariikh xumay kala tegaysa qolana taariikh wanaagsan qofna yuu aamin inuu ku waarayo sidaa xaalkiisu inuu ahaanayo qarni waliba wakhti cayiman buu leeyahay sidaasaa ilahay ui ilaahay uu gacanta sidaa idinku hayo oo wax idinku seegana aanu jirin awooda dhammayska tiran isaguu leeyahay bal eega iyo tasarufkiisa oo qanaca oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ilahnimo u qanca waa sidaa xadiidka uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nusuustu iyadaa isfasiraysee dee wuu abuuray bani aadamkii koow waa inagaa soo aragna wuu dilayaa waa laba waa arsaaqayaa huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiican wuxuu idiin abuuray maxay waxallo waxa dhulka ku sugan siduu u dhan yahay waa kuwa culammadu ku miaale tusaale kaga bixiya in aynu ka dhigannahay markaynu ifkan joogno dad guri ku casuumanoo ku dhex jira dad loo yeedh xadiidka rasuulkana sal allahu alay tusaalaha waa bixinayaaba islaamka iyo jannada ku dhex sugan iyo tusaalu ka bixinaya nebigu caleyhi salaatu wasalaam tusaalahaasoo ah muuqaalkiisu yahay cid guri leh dabeedna u yeedhay dadkii casuumad qaali ahoo qiimo badanoo loo hanwen yahay kudaa soo ajiiba ee kaadhka qaata bee yimaada halkaa gurigaana wuu soo gelayaa wanaagsan koow casuumaddaa qaaligaana waxbuu ka cunayaa sharaftiina wuu helayaa ajiibuu daaci allah yeedhmada ilaahay rususha uu faray inay yeedhaan ka aqbala casuumaddiibuu aqbalay guriga ka soo galaa buu soo galay casuumada uu cunayaa waa jannadan aayaadku ku bushaaraynayaa ka marka horeba ka warran yidhaahda aniga layguma haleeyo yeedhmadaa layguma hadleeyo maan aqbalin ka yidhaahda gurigiina geli maayo casuumadiina cuni maayo islaamna soo geli maayo jannana haadow salaam waa ka dhaqaajiyay kaas baaqii shaydaanku aqbalay marka taa macnaheedu waxa weye sidoo kale kownkan markaynu joogno adduunyadan markaynu ku noolahay waxaynu ku casuumanahay kownkan baynu ku casuumanah waxalla waxa ku dul nool oo dhan ilaahay baa inoo sakhiray sidaa aayadda aad ka arkaysa khalaqa lakum maa fi lardi jamiican marka bani aadamkii waa khaliifa fil ard bani aadamkii intanuu dhulka joogo inuu fikiro oo nafciga dhulka mar walba uu kala soo baxuu horumar sameeyo khayraadkeeda iyo masaalixdeeda adduunyada waa u abuuranya dee isagaaba loo abuurayba waaya saasay tahay iyadoo dabcan mar walba sida loo tallaabsanayo sharcigana dee la eegayo fii xuduudi alxalaal wixii xalaal ah dhexdeeda uu ku sugan yahay qofka oo wixii xaraama ah, dee naskaa diiday qaacida lagala baxayaa bay idhaahdaan culimmadu aayadda qaacidadaasoo usuuliyiinta iyo fuqahadubaa isticmaalaan oo ah ina alasla fi lashyaai alibaaxa shayada caalamkan ku nool waxa u asala inay mubaax yihiin macnaha waxa adduunka guudkiisa ama waxa u asala xaaraan inuu yahay oo wuxuu u baahan yahay daliil xalaaleeya miyaa mise waxa u asala inuu wada xalaal yahayoo waxa inaga xaaraanahuun wixii daliil diido waa ta dambe wax waliba waa inoo xalaal wixii la cunayo wixii la dhaqanayo wixii la adeegsanayo caalamka guudkiisa waynoo wada hadduu xayawaan yahay iyo hadduu dhir yahay iyo hadduu kullu daalik wixii daliil uu xaaraantinimeeyuunbaa la diidaya albaraa alasliya ayay idhaacdaan asalku waxa uu ahaa shaygaas inuu aragtay beri yahay tanna sidii oo kale wey marka halkaa waxa ka muuqanaya shaygan marka la odhanayo waa xaraam waa in daliiloo helaa sugan waa in loo helaa haddii daliilka la waayo de waa mubaax iyo xalaal wey daliilkaasi mid khaasana wuu noqon karaa mid caamana wuu noqon karaa oo daliilada had jeer uu xaraantinimeeyaa ma aha uun mar walba mid shaygan si gaara ah u tusinaya way jiraan kuwaasi waa badan yihin laakiin shaeyaasha qaarkoodoo xaaraana ayaa waxaa jira daliil caama ayaa xaaraantinimaynaya huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica marka casuumadaa ilaahay baa lagu dhex jiraa ilaaha ku abuuray ayaad halkanna kugu casuuma ku arsaaqaya uma istawaa ila samaai fa sawaahunna sabca samaawaat istawaa dee mar calaa ka dambayso waa ku ekaanshay noqotaa marna ilaabaa ka dambayso qasad bay noqotaa marna xarafba kama dambeeyo nafteeday ku tacadidaa macnaa iyadaa si toosa u tacadido waxa ay noqotaa markaana mafcuulbay qaadanaysa marka kolkan oo kale tawiil noqon maysa qasadabay noqotaa kol haddii sida macruufka ku adee cilm alcaqiida uma stawaa ila sama samadiibuu u qasdiyo markaasuu ka dhigay isagoo doonaya inuu abuuro toddoba waka idinku idin abuuro dhulkiibuu abuuro nicmadaasuu idinku abuuro caalamka koru abuuro rabbiga ilaaha rubuubiyada iyo awoodaaleba cibaadadana leh fa huwa almustaxiq lilcibaada wahuwa bikulli shayin caliim ahraja minha maa'aha wa marcaaha waaljibaala arsaaha marka nicmooyinkaynu dhulka ku hayno qur inagu waaniya oo inagii ka warramayna usuula tafsiir usuulu tafsiir fanni la idhaabaa jiroo ka warrama qawaacidda tafsiirka siyaabuhu qur-aanku u waaniyaabay ka mid tahay taaratan yudakiru lqur'aan biaayaati illaah wa biayaami illaah wa biaalaa'i illaah wa bilmowt qur-aanku dadka wuxuu ku waaniyaa ayaam allaah maalmihii soo maray caalamka iyo dad noocyadoodii kala duwanaa mid waliba wuxuu ka soo calfaday halkan shar iyo khayr wa ayaam allaah wuxuu qur-aanku dadka ku waaniyaa aayaat illaah aayaadka ilaahay cirka eega dhulka eega qoraxda dayaxa intee bal aayada aad ka ahriyaysa aad bay u fara badanta sida kitaabkan loo ahriyaya kitaabka kawnkana loo ahriyaa wa taaratan yudakir biaalaa'i illaah mararka qaarkoodna qur-aanku dadka wuxuu ku waaniyaa nicmooyinka ilaahay fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan jiniyo nicmaan idin siiye fara badanoo kownkan waa ku casuumantiine bal tuuraysaan oo nacaysaan oo beeninaysaan abiayaalaha rabbikumaa tukada marka saas weeyo taasaa ilaahay dadka ku waaninaya waaya dadkii haddaba waa kuwanoo way ibtilaysan yihiin oo in fara badan dadaan laba afgaranaynoo silan baa jira oo noocnooc ah halkee maxaa u baxay talow qabqablaha u baxay iyo waxaan u gacan haadiyey dadka waa maxay halkan arrinkii ibliis baa ilaahay uu ka bilaabaya marka ibliiskii la odhan jiray ee nacdashu ay ku dhacday oo nebi aadam dagaal la galay waalidkeennii ugu weynaa aadam iyo xaawa ayaa ilaahay qisadiisa halka ka warramaya xikmadda ilaahay waxay keentay khalqigan uu abuuray ee caqliga leh ee mukallafka ah ee la xil saaray ee la xisaabin doonee la abaal marinaya inuu saddex qaybood u qaybiyey saddexdaba qisadaynu ka arkayna qisadu waxay namuudaj iyo tusaale u tahay khalqiga ilaahay iyo cajaa'ibta ka muuqanaysa qolo iyagu wuxuunay la yeelan yihiinun khayrun waa malaa'igta qolona wuxuunay la yeelan yihiinay meesha la joogaan sharun waa maxay abaaliista iyo shayaadiinta qolona waa innagoo labadaasaynu udhaxaynaa haddaynu xagga midigta u ciirnana malaa'igtaynu ku biiraynaa iyo khalqiga wanaagsan waynuu hiilinay haddaynu xaggan bidixda isteerinka u qabanana abaaliista iyo shayaadiinta oo qoladaasaynu dooranay ilaahw kuwa midigta aynu dooranno marka qisa tusaalaheedu kaa yahay namuudajkaasoo xikmaddii allah sidaa keentay inuu qoloba meel ka dhiga arrinkooda qoloba meel ku tiiriyo qolo marka innagu dee bal adigu qofka labadaa qolo udhaxeeya qolo cirka ah iyo qolo sagxadda ah mid sagxadda qaniisan ama asfala saafiliin tegay iyo caalamulculuwika tegay labadaasaynu udhaxaynaa ninkaa imtixaankiisu ma yara ninka labadaa udhaxeeya ee layidhi ama maca alabraar malaa'igta la duul ama shaydaanka dee kala dooro markaa kala jidasadaas arrinkiisuu ku jira arrin waa dadaalkiisu runtii qofka ay keenay inuu markaa caalamka kore ku biiray ma dadaal yara qisadu waxaa kale tusinaysaa ilmo bani aadam imtixaankay ku jiraan imtixaan adag wey qof midaan daalayn oo lagugu ballamiyey oo shaqadiisuba adiga tahay ayaa kuweheliya waa digniin kama dambaysahoo ilaahay baa dadka u digaya wuxuu leeyahy aabbihiin aadam iyo xaawa dee waa ka halkaa la maray aayaadka qisada aad arki doonto kaa ka feejignaada digniinta dawladdu soo jeedisa ama maamullada u sarreeya soo jeediyaa raciyadooda ay u soo jeediyaan ama cidda naseexa ahee laga tala qaadanayo waa la qaataa ama warbaahin dadka looga sheega ama meel kale walaahi waxaasaa la sheegaya inaga ilaaliya baa laydha cadowbaa soo socda inaga ilaaliya khatartaa maalmahaba waa laga digay dadku markaa way ka alaaburuursadaan ilaahay maxaad ku diidi subxaana ilaahay boqorka ahaa ee aanu beenba lahayn baaba kuu digayaba marka waynu arki doonnaa qisada nebi aadam had jeerna qur-aanka kariimka qisaska dee fawaaid baa ku jira laakiin fawaaidka xagga dambe ayaynuu dhigan doonaa waxaa ka mida faa'iidooyinka qisooyinka had jeer qur-aanka kariimka ama ah qisooyinkoo soo noqnoqonaya minka waxaynu arki doonaa qisadan dhowr jeer inay soo noqnoqonayso balaaqada qur-aankaay muujinaysa shayga had jeer mar laguu waramo haddii iminka war laguu sheego hal mar oo lagu celiyo sidii hore miyaad u xiisaynaysa uma xiisaynaysa laakiin qisooyinka qur-aanku mar kastay soo noqdaan siyaadana way wataan macno dheeraadana way leeyihin sharax iyo faa'iido gooniyana way leeyihin lagamana caajisayo balaaqada qur-aankay muujinaysa waxaa kale oo ay qisooyinkaa soo noqnoqonaya in fara badan muujinaysaa nafta in lagu dejiyo shayga haddii hal mar lagu sheego safmarunbuu kugu yahay inaad ilowdana waa laga yaabaa haddii laakiin lagugu celceliyo shaygaa qur-aanka dhexdiisa ama asaalatan wixii lagugu celceliya wuu kugu degaa wuu kugu degaa qisooyinku sababaha loo sheegaana dabcan way kala duwan yihiinoo midiba habgaaray u socotaa midiba qancinteeday leedahay arrinta afraada qisooyinkan soo noqnoqonaya qur-aanka ka faa'iidadahay waxa weeye laha athar fi tarbiyati watahdiib qofka bani aadamka ah saamayntiisa iyo dareengelintiisa iyo qiira ku abuuridiisa qisadu saamaynteeday leedahay akhbaarta iyo wararku dadka waxay u saameeyaan si laga yaabo waaqicu inaanu saamayn waaya qaala allahu tacaala waid waqti xus nebi maxamedow qaala rabbuka lilmalaa'ika ilaahagu malaa'igta wuxuu ku yidhi innii jaacilun waxaan yeelayaa fil ardi dhulka khaliifatan mid igaga wakiilaan ku abuuraya qaaluu malaa'igtu waxay yidhaahdeen atajcalu fiihaa ilaahay ow dhulka ma waxaad ku abuuraysaa man yufsidu fiihaa mid khariba mid dhulka waxyeello u geysta wayasfiku dimaa dhiiggana daadiya oo isdila qaar isdili doona wayasfiku dimaa dhiigga daadiya oo iyagu islayn doona wanaxnu annaguna nusabbixu bixamdik waannu kuu tasbiixsanaynaa dee annagoo mahadnaqaaga ku darayna wa nuqadisu laka ilaahayo waa wixii xun baannu kaa hufaynaa kaa haadinaynaa kaa ilaalinaynaa taqdiis ku ammaanaynaa qaala ilaahay wuxuu idhi innii anugu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuun waxaydaan ogayn baan ogahay wa callama ilaahay wuxuu baray aadama nebi aadam wuxuu baray alasmaa'a kullaha magacyaashii oo dhan wa adama aadama alasmaa'a kullaha malaa'igtii buu rabbi doonaya xikmaddiisa inuu wax tusiyo nebi aadam buu u yeedhayoo wax walba uu ogeysiiyey markuu abuuray magacyaashii makhluuq oo dhan uma caradahum uma caradahum wuxuu u bandhigay magacyaashii macnaha makhluuqaadka dabcan damiirka saaad arkayso uma caradaha maaha uma caradahum wuxuu u bandhigay waxaa la abuuray oo dhan magacyaashoodii calal malaa'ikati buu bandhigay asmaa almakhluuqaat waxalla wuxuu abuuray magacyaashiisiibuu malaa'igta u bandhigay ah, uma caradahum cala almalaaika si ay magacooda u sheegaan makhluuqaadkiiuu ilaahay abuuray ayuu soo bandhigay fa qaala wuxuu uhi ambi'unii waxaa ii sheegtaan biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyaashooda wixii ilaahay u abuuray buu tilmaamaya marka wuxuu idhi ambi'uunii ii sheega malaa'igay biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyaashooda kuwuu tilmaamaya waa makhluuqii makhluuqaadkii buuhi waxaanaan abuuray halkan yaalla bal ka warrama magacyaashooda sheega in kuntum saadiqiina haddii aad ku run sheegaysaan dee waa ka fadli badannahay aadan sida hadalkooda ka muuqanaysa qaaluu waxay idhaahdeen subxaanaka ilaah wadaa xumaan hufan inaad wax garan weydo iyo inaad wixii aad abuuraysa xikmad darro ku abuurto intaba waad ka hufanta laa cilma lanaa ilaahayow aqoon ma lihin ilaa maa callamtanaa wixii aadna bartay mooyaane waxaanu naqaanaa keliya wixii aadna bartay innaka adugu anta adugu alcaliimu alxakiim kii cilmila baa tahay wax walbana xikmadu yeela xikmadiisi iyo cilmigiisu isku lifaaqan yihin aadam baa markaa ilaahay soo kiciyey qaala wuxuu uhi yaa aadamu aadamow waa nebi aadam abuuna abulbashar ambihum waxaad u warantaa malaa'igtan biasmaa'ihim makhluuqaadkan magacyaashooda u sharax makhluuqa halkan yaalla ee soo dhoweeyey bal u sharax magacyaashooda malaa'igta u sharax aadam waa u dhaqaaqo falamaa amba'ahum markuu u warramay biasmaa'ihim magacyaashoodii kan waxaasaa laydha kan waxaasaa laydhaa qaala wuxuu yidhi ilaahay alama qul lakum miyaanan malaa'iga idinku odhannin innii aclamu anigu waxaan ogahay hayba asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka waxa ku maqan wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaa muujisanaysaan iyo wamaa kuntum taktumuun iyo waxaa qarsanaysaan waxa muuqda sidaan u ogahay ayaan waxa maqan iyo waxa qarsoonna u ogahay so sidaa idinmaan odhan cilmigaasaa meesha ku jiray ninkan isagaa la abuuraya cajaa'ibtaasuu leeyahy waa kaa dheeraaday wax marka qisadani waa saasoo ilaahay malaa'igta ayuu ogeysiiyey kuwii dhulkan khaliifa abuuraya marka u inaynu sidaa u dareenno wey inaynu khaliifa nahay bani waa khaliifa waxa xayawaanaadkiiy waxa ka soo hadhoo dhami isaga ayay u sakhiran yihin saa aayadda hore baynu kusoo aragnay isagay tee adduunyadan inuu hago jaheeyo ilaahay wakiil kaga noqdo cidda wakiil cid ka noqonaysaa mar haddii dee meeshii loo dhiibo mas-uuliyaddan lagu aaminay iyo maa saxa inuu noqdo wakiil hagaagsan oo ciddii wakiilatay ka tala qaata iyo inuu noqdo wakiil wareersanoo kii wakiishay ku gacan saydha dee sida caqli iyo cilmiba keenaya waxa weye wakiil miyir qaba inuu noqdo wax alla waxa ilaahay diiday ee ka gaaloobay wakiilkaa waashay weeye dadka mu'miniintaee ilaahay ka tala qaadanaya ee dalka ilaahay iyo diinta ilaahay iyo dadka ilaahay isla doonanayaana wakiil miyir qabo wanaagsan weeye wakiil miyir qaba allah inaga dhigo waaya khaliifa markaa qof waloo inaga midihi kaalinta uu qaadan kara inay tahay inuu buuxiye faralku tahe waa inuu ogaado wey khalaafada dadkuna way sii kala weyntahay ka ummad u taliya iyo ka xaafad u taliya iyo ka naftiisa u taliya dee khalaafadooda way kala weynta su way kala weynta dhibkooda dheeftooduna wuu kala weynyi intaa loo ogaado wey malaa'igtu su-aashana ilaahay weydiiyeenoo ma cid dhulkan fasahadisoo dhiigga daadisaad ku abuuraysa anagoo ku ammaanayno ku tasbiixsanayno taqdiista wadna yaa quduus yaanagoo ku ammaanayno saasay ilaahayna wuxuuhi waxaydaan ogeyn baan ogaha wuu soo gaabiyey arrinka waxaa la doonayaa marka dambe ilaahay rabaa si uu waaqica macnaha wax ay arkayaan uu tusiyo markay su-aashan weydiinayaan ilaahay lama murmayaan su-aalu in inay ku isticraaf ku samaynayaan ilaahay laakiin waxa wey su isticlaam wastikshaaf inay ilaahay la murmeen maahe waxaa muran badan bani aadamko ilahay uhi wa kaana alinsaanu shayin jadala bani aadamkaa murma laakiin malaa'igta su-aashooda xikmadda ku jirta iyo sirta noo sheeg ku ogaadeen aadam macnaa ubadkiisu inuu dhiigga daadin doono oo dhulka uu fasahaadin doono dee ilaahay baa u sheegay ilaahay baa ogeysiiyey meel bay ka daalacdeen iyo halkaasay saawarkeen culimada tafsiirku waxyaaba yar kala duwan bay sheegaane ilaahay marka horeba u qiraan cilmiga sa aayadda dambe aynu ku arkaynaa usii sheegay waxyaabaha ka dhicdhici doone ee ka duulduuli doona aadam ubadkiisa waaya sidaa ilaahay uu sheegay waxaana ogeyn inuu ogyo waa dhab wey wa fawqa kulli dii cilmin caliim cid kastoo cilmilaba mid cilmilaa kasii sarreeya ilaa uu cilmigu ilahay isugu ururo marka nabi aadam calayhi salaam ilaahay abuur aqoonaanay haynin baa la siiyey wuxuu baray shayaasha ilaahay uu abuuray buu baray shay walba magaciisa loo sheegay aayaddu may sheegin waxa uu shaygaasi xikmadu abuuran yahay ee wuxuu qabto in loogu daray allahu aclam taa umay banbixin laakiin shay waloo makhluuqaadka ka mid a ah, kullahaasay tusinayso ayaa loo sheegay aadam ka waxaasu magacaasale kaa magacaasale kaa magacaas halkaa waxaa laga fahmayaa bay leeyihin culimmada mar hadduu ilaahay u sheegay magacyaasha shay walba aadam in uu shay walba macnaha dee dabcan inuu ilaahay u abuuray dadka luqadaha bay leeyihin masalada laga soo faa'iidaystay lagala soo baxay luqadaha dadka iska samaystay mise ilaahay baa u sameeya ilaahay baa u sameeyey subxaana sidaa uu magacyaasha ugu sameeyey shay walba magaca loo yaqaano ilaan kuwii hore shaygan magac bay u yaqaaneen oo kuwa dambe magac bay u oo ummadaha kale luqadii magacyaalbay u yaqaanaa aadam si uu barayba kii af ku hadlaya kii af ku hadlaya kii ingiriis mid walba magac walba kii loo yaqaanaa loogu sheegay marka sidaa uu magacyaasha ugu bixiyey shay walba ayuu luqadahana dadka ilaahay ugu dejiyaa haddii iminka ciyaal yareer meel la isugu xidho mar waaba la tijaabiyey luqadunbay samaysanayaan ay isku afkartaan ilaahay baa baraya subxaana ii warrama kuwa ambiuni biasmaai haulaai in kuntum saadiqiin magayaasha waxyaabahan makhluuqaadkan magacyaashooda ii sheegan in kuntum saadiqiina haddaa ku run sheegaysaan maxay ay ku run sheegayaan macnaha hadalkoodaa waxaa ka muuqanaya isaguna waa caynkan annaguna caynkanaanu lahay labadaa marka la ysla ahriyo dee waanu ka fadli badanaa ka baxays ayaa ka soo baxaysa haddaad ka fadli badan tihiin ama ka aqoon badan tihiin ka sheekeeya qaaluu subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtana way isdhiibeen istaslamuu ilaahay adunbaa cilmila annagu cilmi ma lihiin wixii aadna barta mooyaane innaka anta alcaliimu alxakiim cilmigay ammaanutay aayaddu cilmiga iyo ahlulcilmiga ayaa fadli weyn baa ugu jira fii hadihi alqisa wa fii hadihi alaayaat fadiila kabiira lilcilmi wa ahli aadam malaaigtii wuxuu u noqday maxay mucalim iyagiina arday bay noqdeen dabcan ardayga iyo mucallinka iyomaa fadli badan maado khayrla kolka la dhigayo dee haddii maado shara la dhigayo ka dhigaya ayaa dee xune laakiin wax khayrle kolka la dhigayo de macalinka iyo ardayga mucallinkaa fadli badan marka nebiyullaahi aadam koobkaa isagaa waa ka qaado uu ka mustawo sarreeya malaa'igta maadaama mucallim u noqday waaya qaala yaa aadamu ambihum biasmaa'ihim falamaa amba'ahum biasmaa'ihim qaala alam aqul lakum innii aclamu hayba asamaawaati walard sawtaan idinku yidhi waxa maqanaya waxa muuqda ayaan ogahay ecriyo dhulba ku maqan wa aclamu maa tubduuna wamaa kuntum takhtumuun waxa qarsanaysaan iyo waxaa muujisanaysaan labadaba wax cid ogsoon qofku ama makhluuqu waxa uu qarsanaya ilaahay baa jira subxaana malagna ma oga shayaaiinna ma oga <clears throat> makhluuq kalena daa waid waqti xus nabi maxamedow qulnaa lilmalaaikati malaaigta aanuwakhtigaanu ku nidhi xus usjuduu liaadam nebi aadam u sujuuda baa ilahay uu ku uhi malaaigta fasajaduu way sujuudeen malaa'igta ilaa ibliis kaa magacaa la yidhaahda mooyaane abaa isagu wuu diiday wastakbara wuu isweyneeyey waxaanu ahayn buu isu qaato wuu isqaadqaaday wa kaana min alkaafiriin gaaladuu ka mid ahaa marka horeba wa qulnaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow uskun anta wa zawjuk adiga iyo xaaskaaga oo xaawo ahi waxa iska degtaan aljannata jannada dega ilaahay wakulaa minha jannada wax ka cuna wakulaa minhaa dee xaggeeda wax ka cuna iska dheefsada raqadan aklan raqadan unitaan waasaca oo aan la idiin miyaynin oo aan la idinka hakinayn xayu shitumaa meeshaad doontaan wax ka cuna meel waliba waa idiin mubaax jannada walaa taqrabaa ha u dhowaaninoo agteeda ha marina cunid la cuna iska daayo haadihi shajarata geedka agtiisa ha marina baa ilaha ui geed buu tilmaamo geedka ha marina fatakuunaa waxay idin noqon geedkaa haddaa cuntaan min aaalimiina kuwa dulmiga sameeya idinka mid noqon faazallahumaa waxaa simbirixiyey ilaa qofku hadduu macsiyo ku dhaco wuu simbirraxdee ashayaanu canhaa jannadiibuu ka soo simbirixiyey macnaha waa silbadeen way soo ciireen halkaasay ka soo dhaceen fa ahrajahumaa wuxuu ka soo saaray mima kaana fiihi nicmadii ay ku dhex jireen nicmadii iyo barwaaqadii ay ku dhex jireen ayuu ka soo tuuray wa qulnaa waxaanu nidhi buu ilaahay yidhi ihbituu dega caalamkan kore iyo jannadan dhaafa bacdukum qaarkiin libacdin barhka kale caduwun baa uti colaad baa idin dhex midhanaysee naseexisuma ihidina dhaafa meesha walakum fil ard dhulkana waxa aa ku leedihiin mustaqarun deganaansho wa mataacun iyo raaxo waxaa intifaacsataan ku raaxaysataan oo cuntaan oo arsaaqada ilaa xiinin ilaa inta wakhtigiinnu dhammaanayo ee adduunyadan ka tegi doontaan halkaasaan calafkiinnii dhigaye haddii ay tahay wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax lagu raaxaysto iyo deegaan tan xejisan weydee ti adduunyada ahayd halkaa taga ilahay wha dhulka ah walakum fi lardi mustaqarun wamataacu ilaa xiin culimadu waxay isweydiiyaan matala aayaddan ilaahay wuxuu ihi malaa'igtii baan ku idhiyaan u sujuuda aadam marka way sujuudeen malaa'igtii ibliis baa diiday marka kolka hore sujuuddu waa xaq ilaahay uu leeyahay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam saasuu caddeeyey asxaabtu wufuud bay u bixi jireenoo nimankii boqortooyooyinka waaweyn ay u dhisnayda gaalada ahaabay soo booqan jireen asxaabta qaarkood baa wafdi u baxayo boqortooyooyinkii reer yurub iyo kuwii kale reer farisi ayay wufuud ku soo mareen iyo diintoo la gaadhsiiyo dabeedna waxay arkeen boqorro sariiro dhaadheeroo dahab iyo lacag iyo xariira fuushan oo taajijna saaran yihiinoo loo sujuudayo oo brotokolaadkoodu waxaan brotokoolka imikaba ay dhaahdaan uu yahay in loo sujuudo nabigay usoo noqdeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo jibaysanoo waxay idhaahdeen waxaanu aragnay kuwo xunxunoo noocaasahoo gaalo ah oo loo sujuudaya adiga rasuulkii ilaahay oo ka wanaagsanoo ka qiimo badanoonu kaa jecelnahay dee maanu kuu sujuudno maya buui maya sujuuda ilaahay umbaa iskale cidaan aan ilaahay ahaynna looma sujuudayo marka saasuu nebigu u jawaabay calayhi salaatu wasalaam haddaba sujuuddani culimmada qaarkood baa waxay yidhaahdaan waa sujuudulinxinaa sujuud madaxa saa loo fooranayo taa laftigeeda xataa in cid kale loo sujuudaan ilaahay ahayn maya sujuud fooda la dhigo iyo sujuud madaxa saa loo fooranayo labadaba ilaahay umbaa iskale laakiin cid kale maya sujuuddana waxaa sujuud fooda la dhigayo faqacuu lahu saajidiin sida aayad kale ay tilmaamayso faqacuu dhacabaa ilahay wui dhulka u dhaca haddii laydha ha dhaco qofku macnaheedu waa inuu sujuudda fooda la dhigayo sujuuddani laakiin sujuudulcibaada may ahayn ee waxahay sujuud altashriif waltakriim ilaahay sujuudda lahaa ayaa fasaxay in aadam loo sujuudo ayuu fasaxay iyada oo aan la caabudayn oo ilaahay adoonnimadee addoommo wihiin malaa'igtuye taa qirsan yihiin laakiin uu ku maamuusayo addoonkan wixii ilaahay fasaxana laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun isaga waxba lama weydiiya dee wax badanoo dee isaga u bannaan wax waliba u bannaan ayaa dee makhluuqa aan u bannaanayn waaya waa taa arrinkeeda ah, marka cid basharka ka iyo cid madaxa toona looma sujuudayo sujuudda ilaahay umbaale ina sujuuda lilaahi subxaana waid qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadam waxaa halkaa weli kasii muuqanaya fadliga uu leeyahay qofka cilmiga samaawiga iyo waxyigale ilaa hadda aadam fadligiisii macalinimadiisii baa muujisay waxaa muujisay amarkan ilaahay uu ku siiyey malaa'igtu inay sujuudaan u sujuuda baaba la marayaa si loo maamuso marka qofka caalimka ah, diinta ilaahay ehelka u ah fadliga uu leeyahayba aayaddu ay sii muujinaysa way u wada sujuudaan ibliis mooyaane ibliis uma sujuudin wuu diiday wuu isweyneeyey gaaladu ka mid ahaa intaasuu ilahay isu raaciyey baliya baaskaasoo dhanba ku urursan iyadoo malaa'igtii la sheegay sujuuddoodii la sheegaunbuu kasoo dhex booday un ibliis mooyaane miyaan laga yaro fahmayn markaa malaa'igtu ka mid ahaayo isagu uu ka hadhay ma malaa'igtu ka mid ahaa mise kama mid ahayn culimmadu waa isweydiiyaan kolleyba laakiin waxaa dee muuqanaysa in aanu malaa'igta ka mid ahayn sababo badan marka hore jinsiga malaa'igta iyo jinsiga ibliis waa kala duwan yihin rasuulku sal allahu caleyh wasalam xadii waxa uu ku yidhi malaa'igta waxaa laga abuuray nuur waxaa laga abuuray ibliis iyo shayaaiinta iyo jin waxaa isku qolada ana dee sidaa qur-aankuba tilmaamay min maarijin min naar holoc naar ah laga abuuray aadamna waxaa laga abuuray wuxuu qur-aanku idiin sifeeyey oo ah maxay dee dhoobo dhoobo iyo ciid marka maadadii laga abuuraaba kala duwan nuur iyo naar naartu waxay isugu jirtaa kulayl iyo iftiin iftiinkiina waxa weeyaan waa qaybtii naarta bilaa kulaylka ahayd wey marka iyagiina waa nuur isagiina waa naar abuurkoodii baa marka horeba kala duwan midda labaadee muujinaysa inaanu kaba mid ahayn waxa weye dee malaa'igta ilaahay wuxuu qur-aanka ku caddeeyay inaanay caasiinba rabbigooda laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun kana waxa ka soo yeedhay waynu arkaynaa baliyo baas kasoo yeedhay waxaa kaloo nusuusta ku sugan inuu wax cuno oo uu cabbo oo uu dhalo intaba oo uu wax guursado nin salafka ka baa la weydiiye waxaa leeyihi ka waran ma isguursadaa jinkii iyo abaaliistu markaasuu yihi daaka cursun lama shaatu wallaahi arooskaa goobjoog kamaan ahayn buuli <laughs> laakiin waxaan u malaynayaa buuli mar haddii la sheegay inuu caruur leeyahy ilahay udhaa fatattakhiduunahu wa duriyatahu wliyaa waar ibliis iyo caruurtiisa miyaa xigto ka dhigateen baa ilahay ma kuwaasaa gacal idiin noqday kol hadii caruur inuu leeyahay la sheegay inuu isguursadomaa filayaa wuli halkaasaan kala soo bixi karaa ilaa wixii isguursadaa wax dhaleen marka malaa'igtu tee iyagu waxna ma cunaan waxna ma cabaan marka taasina waa arrin kaleu kaga duway dee waxa aynu bisin ahriyayna bismillaahidaa hayno markaynu meel walba u dhaqaaqayno dee isagiibaa inagu lifaaqanoo cunaya oo cabaya waa ka aynu iska joojinayno marka kale kaana min aljinni buu qur-aanku caddeeyey inuu jinku ka ahaaba lam yakun min almalaa'ika halkanna ilahay wuxuuhi wa kaana min alkaafiriin malaa'igta kamu mid ahayna gaaladu ka aad ugu almuhim dee cid loo nisbeeyaba ma aha kaas sidaaswaxaad isweydiinaysaa markii layidhi fasajaduu ilaa ibliis ibliis muu sujuudin isagu talo maxaa ku dhacay ma cudurdaar buu lahaa meesha miyuu ka maqnaa maxaa sababu ahaa intaasoo aaayaa ilaahay uu kaaga jawaabay su-aalahaas la wuri abaa wuu diiday muu maqnayna wuu diiday koow cudurdaar muu lahayne wastakbara wuu isweyneeyey halka laga raacayna wa kaana min alkaafiriin ila gaal sujuud lagama sugaye waaya imtixaan baan dhacay hadaba aadan baa ilahay u imtixaanay subxaana iyo xaawa jannadii baa ilaahay uu dejiyey fasax buu siiyey halkaasuu ku casuumay uskun anta wasawjuka aljanna wa qulnaa yaa aadamu uskun anta wa aljanna jannada dega adigiiyo xaaskaagu fasaxaasaa ilaahay u ka cuna raqadan cunitaan waasica cunitaanka adduunyadu mid waasaca maaha xayu shitumaa meeshaad doonaysaan waa waxaan halkan lagu hayninba halkaa lagu hayaa sidaad doonaysaa wax cuna meeshaad doonaysaa wax ka cuna cunitaan aan cidhiidhi lahayn wuu kala go'ay laa maqduucatin walaa mamnuuca waa laguu diidayo wuu kaa dhammaaday nicmada adduunyadu labadaas midunbay leedahay ama waa laguu diiday wixii oo jira ama wuu kaa kala go'ay ama cumarqabatayn baa lagaaga sameeyeybaa nicmada adduunyada ku imanaysa ama wuu kaa kala go'a wuu kaa dhammaaday midna maleh halkaa ka cuna laakiin way ballaarhantay jannadu meel waliba waa kuu fasax walaa taqraba haadihi shajara way isshaabahaysaa aad bay isugu egtay innagana aayaadka hore markaad dib ugu noqoto huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican wax allo waxa dhulka idinku sugan ilaahay uu idinku casuumo xalaal buu idin in yaruun mooyaane oo ah maxay xaaraanta waxa xaaraanta ah loo eego waxa inoo xalaasha ah, boqolkiiba wax yaryaryar buu ka noqonaya marka aadam hala yaabin aadam oo ha odhan jannadii oo dhan loo sii daayo layidhi odayga meel walba iska cun maxaa geedkan ugaga dhigtay <laughs> adiga maxay kaaga dhigtay waxaasoo xalaalabaad haysataae oo meel walba shay walba oo ilaahay uu kuu xalaaleeyeyba wax xaaraana ayaa laga yaabaa in dadku ay ka doortaan maadkan xalaasha ah markuu qofku qamriga cabayo muu sharaabkan macaan sharaablaha ka cab kow markuu qofku xaaraanta sinadaa la imanayo muu tan xalaasha ah u baydho markuu ribada cunayo markuu maalkan xalaashaamuu u baydho kullu daalik waa noocaa marka muuqaalkaasay leedahay aadam halkaasaa loo fasaxay sidaa innagaba dhulkii ilaahay o dhan laynoogu fasaxay geedkaa iska daabaalay sidan innagaba xaalaantaa yar iska daaya loo yidhi dabeedna waa loo sii digayba waxaa leeyahay haddii aad kaa cuntana daalim baad noqonaysa looma qarin innagana laynooma qarin intaasoo shaybaa xaaraan aho qofka cunaa ku naar mudanayaabaa le waa muuqaal cajiibahoo aad kala dheeganayso markiiba waxa u soo faytay kii khatarkaado fa asalahuma shayaanu canha asallahumaa wuu simbirixiyey macnaha waa soo weydaariyey meeshii wuu ka soo tuuray un weeye fa asallahumaa waa ka soo simbirixiyey macnaha wuu ka soo tuuray canhaa jannadii fa akhrajahumaa mima kaana fiihi nicmadii ay ku dhex jireen ayuu ka soo saaray Ah, sidaasibaa kolka inagana uu weerar inoogu hayaa wa qulnaa waxaanu yidhi buu ilahay yidhi ihbituu bacdukum libacdin caduwun waa kuweebaa lagu yidhi hadalka waa aadam waa islaantiisii la socotay xaawa waa midkii kale ee ka agdhowaaya isaguna duulimaadka ku soo qaadee waswaasiyey ee geedkan u tilmaamay ee dhaarta ugu maray suuratulacraaf saad ka akhrii karayso inaan ka mid ahay buuhi kuwa idinla talinaya geedkaa cunidda ah cuntaanna jannadaana waa ku waaraysaan weligiinna ka dhiban maysaan adigu haddii lagu idhaahdo waxaa weliga iyo allaha waad iska yeelanaysaa kana dhiban maysi qofka bani aadamka waxaa iskaga abuuran lahaansho inuu jecel yahay iyo inuu geerida necab yahay labadiibuu dhaar ugu maray waan idinla talinaya sidaasaa dabeedna lagaga soo tuuray marka aadam iyo ibliis iyo islaantii iyo wixii oo dhan ka dega baa layahay libacdin caduwun dhulka waxaa ku leedihin mustaqar mustaqarku waxa weeye meel ay degaanoo iyo mataac waxay intifaacsadaan dabcan noloshu noloshii way ka duwantahay meeshu meeshii way ka duwan tahay raaxadii iyo rafaadkanaa bedelay halkaa u guura baa layihi ilaahay buu uga toobadkeenoo ilaahayna waa ka aqbalay subxaanah marka muuqaalkaase iyo marxaladaa uu soo maray aadam sawirkaas wuxuu ka muuqan karaya halkeennan ayuu ka muuqanayaa kii aadam eh, nabi aadam calayhi salaam iyo xawa nicmadaha ka soo saaray nagamuu hadhin eh, weli sidii buu usii soconayaa eh, inoo daba taagan yahay nicmadii ilaahay iyo xalaashii ilaahay buu inagu haystaa mar walba qofka fidradiisiiyo abuurkiisa caadigaa ah buu leexinayaa mar walba qurxintiibaa meesha taalla mar walba simbirrixinta iyo inuu qofkii ka deedifeeyo wixii sawaabka ahaabaa yaalla intoo dhammiba digniinbay isugu biyo shubanayaan allah subxana wa tacala يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدد الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدد الألحان والآيات